bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed <coughs> wعlى aalihi wصaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam abi zakariya yaxya bni sharafin الnawowiy raximah اllahu tacaala qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllah can abi xamزata anas bni maliki اlanصariy khadimi rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslm radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslm lallahu afraxu bitowbati cabdihi min axadikum saqطa calى baciirihi waqad adlahu fi ardi falaah mutafaqu calayh wa can abi xamzata waxaa laga wariyey anas bni maalikin ahaa alansaariyi abuu xamza waa kunyadiisa anas bnu malik alansaariy qoladiisa weeyaan khasraji buuna kasii ahaa khaadimi rasuulillahi sal ly salam rasuulka kii u khidmayn jiray ahaa uu adeegihii rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam toban sano ayuu nebiga u khidmaynayo uu adeegayo isagoo yar ayaa loo keenay magaalada madiine markuu nebigu usoo hijrooday halkaa ayuu markuu u khidmeeyey wax badanna waa ka bartay cilmi aada iyo aad u fara badan buu ka bartay cumrigiisana waa raagay nebigana waa u duceeyey sala allahu aleyh waali wasalama cumri dherer iyo waxaa alla siiyey iyo barako fara badan oo owlaad diintii xambaarto iyo yacni dad ujeedad yacnii eh, ahalkoodiiyo dad barakaysan oo fiican ahaa iyo wuxuu alla subxaana watacaala siiyey xoolo labadaba alla waa siiyey iyo cilmi fara badanoo uu nashriyey magaalada basre ayuuna ku dhintay halkaasuuna joogi jiray arday badan buu lahaa ardadiisa waxaa ka mid ahaa qataade iyo ragguu soo saaray qataade iyo qataadata bnu dacaamata saduusi iyo thaabit bnu aslam albunaani iyo raggaas waaweyn ayaa ka mid ahaa dadkii uu soo saaray xumeyd adawiil iyo eh, rag badanoo marka leeyahay uu soo saaray qaala waxa uu yidhi anas qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka waxa uu yidhi lallaahu alle afraxu laamku waa iska laam mubtida weeyaan nacam lallaahu alle afraxu marka lilaahi la dhihi maayo nacam dad badanaa lilaahi bay u akhriyaan lallaahu weeyaan nacam lallaahu alle afraxu waa kaga farax waa mid kaga farax badan bitowbati cabdihi addoonkiisa soo laabashadiisa oo u soo laabta waa kaga farxad badan yahay min axadikum midkiin kaas oo saqada ou dhacay ou lumay calaa baciirihi ratigiisa ou dhumay kaas oo saqada dheh ku dhacay calaa baciirihi ratigiisa ku dul dhacay oo yacnii ratigiisii helay waay nacam isagoon u qasdayninoo uun qof ratigii ka lumay oo ratigiisii uun dusha kaga dhacay oo si deg dega oo aan qasad la-aanba ku helayba ayb waqad adalahu walxaal qad adallahu uu dhumiyey fii ardin dhulna uu ku lumiyey falaatin bahgooye ah dhul lama degaana uu ku lumiyey muttafaqun calayhi yacnii aan ku jirna wuxuu ahaa baabu tawba ee xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa in allah subxaanahu watacaala addoonkiisa marka usoo laabto ou ka farax kaga farxad badan yahay towbadaasi addoonkiisa qof qofkiin marka uu ratigiisii ka lumo dabadeed isagoon u qasdinba ratigii iska helay qofkaasi sida uu u farxaayo waxaa ka farxad badan alle subxaana wa watacaala sida uu ugu farxo addoonkiisa markuu usoo laabto waxaa laga qaadanayaa xadiidka fawaa'iddiisa waxaa ka mid a sifatulfarx ilaahay subxaana wa tacaala inuu farxo farxa alle uu farxana waa farx isagoo laa'iq u ah oo u cunanmo oo isaga u qalmo oo annaga aanan kayfiyadiisa aqoonin laakiin inaan rumayno ay tahay laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir tilmaan inay u tahay waa rumaynaynaa faraxa alla u farxo laakiin ma ku shabahayno faraxa makhluuqa isla markaana mana inkirayno labadaas baan u dhexa mana inkirayno mana shabahayno oo makhluuqii ku shabihi mayno sida aayaddaasba ay tilmaantay laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasiir caqiidada ahlu sunnadana ay tahay in ilaahay tilmaamihiisa la rumeeyo tilmaan kasto min gayri taxriifin walaa tactiil wa min gayri tamhiilin walaa takyiif iyadoon la dafirin iyadoon la bedelin oon macnaha iyo lafdiga midna aan laga bedelin iyadoo aan la eh, shabihin makhluuqa tilmaamahooda aan lagu shabihin sidoo kalena aan la yeelin eh, la qaabaynin oon qaab loo yeelin in tilmaamta ilaahay wa watacaala iyo tilmaam bani aadam inay magaca wadaagaanna tashbiih ma keenayso maxaa yeeley samiicnimada iyo basiirnimada bani aadankana waa lagu tilmaamay ilaahayna waa isku tilmaamay subxaanahu watacaala marka bimujarad magaca ay iska yeeshaan samiic iyo samiic layse samiicu ka samiici marka nacam samiica alla uu yahay iyo midka bani aadamka isku mid maaha kaaga waa maxduud kan allase maxduud ma aha taa unbaa lagu kala garanayaa nacam faraxuna taa unbaad ku dureerinaysaa kuna socodsiinaysaa marka iska jir inaad tilmaamaha ilaahay ta'wiiliso oon macaanideeda maaha macaani kale aad ku macnayso adigoo tilmaanta ilaahay dafiraayo jaranjaro marka ta'wiilku waa jaranjaro lagu gaaro tilmaamaha oo la dafiro ilaahay subxaana wa tacaala lallaahu alle marka xadiidka waa laga qaadanaya axaadiidta loo deliishada ayuuna ka mid yahay lallaahu alle afraxu waa mid ku farxid badan bitowbati cabdihi addoonkiisa towbadiisa min axadikum bou kaga farxad badan yahay midkiin saqada ku duldhacay calaa baciirihi ratigiisa ku duldhacayba oo helay ratigiisa yani walxaal qad adallahu isagoo uu lumiyey fii ardin uu ku lumiyey dhul falaatin bahgooye ah oo lamadegaana ratiga uu ku lumiyey waxaa xadiidka marka sidoo kale laga qaadanaya towbada muhiimadda ay leedahay ilaahay agtiisa ay ku leedahay nacam shayga alla uu sidaa ugu farxayo waa shay aad iyo aad u qiimo badan weeyaan nacam bani aadamkii marka dunuub waa lagu ibtileeyey laakiin inuu ka soo laabtaahe waa wax uu aad iyo aad alla subxaanah watacaala ugu farxaayo marka in towbada lagu dadaalo wa fii riwaayatin limuslimin riwaayo muslim u sugnaatay waxay leedahay lallaahu ashaddu faraxan bitowbati cabdih xiina yatuubu ilayhi min axadikum kana calaa raaxilatihi biardin falaah faاnfalatat minhu wacalayha طacaamuhu wa sharaabuh faaysa minha faataa shajaratan faاضطajaca fii diliha waqad aysa min raaxilatih fabaynamaa huwa kadalik id huwa biha qaa'imata cindahu faakhada bkhitaamiha ثuma qaala min shidaة اlfarax allaahuma anta cabdii wa ana rabuk akhطa'a min shidati alfarax wa fii riwaayati limuslimin riwaayo muslim u sugnaatay waxaa dhexdeeda ahaaday lallaahu alle ashaddu waa mid darraan badan faraxan xagga faraxa bitowbati cabdihi uu ku farxo addoonkiisa towbadiisa usoo laabashadiisa xiina markii yatuubu uu u soo laabanayo addoonku ilayhi ilallaahi alle xaggiisa oo usoo laabanayo min axadikum waa kaga farxad badan yahay kaana axadkaas oo kaana ahaaday calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkiisa ahaaday biardin dhul falaatin bahgooyoo lama degaana fanfalatad ay baxsatay minhu isaga ay ka fakatay walxaal calayhaa daabadda korkeedana dacaamuhu cuntadiisu ay ahayd wa sharaabuhu cabitaankiisu uu ahaa fa ayisa uu ka quustay minhaa xaggeeda uu ka quustay daabaddii markii intay ka luntu ka quustay markaa fa ataa yimid marka shajaratan geed yimid fadajaca uu jiifsaday fii dillihaa hooskeeda uu seexday geedka walxaal qad ayisa isagoo ka quustay min raaxilatihi gaadiidkiisii fa baynamaa xilli huwa isagu kadaalika sidaadaas uu yahay sidaada oo kale uu yahay id huwa id yani idid huwa waab isaga oo qaa'imatan xaal ay tahay tu taagan bihaa iyada nacam cinda agtiisa ay taagan tahay nacam id huwa waaba isaga oo bihaa iyada ahaaday qaa'imatan xaal ay tahay gaadiidkaasi mid taagan cindahu isaga agtiisa ay taagan tahay fa akhada markaa uu qabsaday bikhidaamihaa hoggaankeedii uu qabsaday huma qaala markaa yidhi min shiddati alfaraxi farax darnaantiisa darteed yidhi allaahuma yaa allaahu allow anta cabdii addoonkaygaa tahay adiga waana aniguna rabbuka rabbigaabaan baan ahay akhda'a waa gafay ninkaasi min shiddati alfaraxi faraxa darnaantiisa darteed buu la gafay ayb xadiidkan isaguna marka kii hore ayuu la macno sida alla subxaanah wa tacaala towbada addoonkiisa marka usoo laabto oo ugu farxaayo iyou alla ka waramayayo lallaahu ashaddu farxan bitowbati cabdihi ilaahi subxaanah wa tacaala waa kaga farxad badan yahay ee addoonkiisu marka usoo laabanayo midkiin waa ka farxad badan yahay kaasoo marka dhul bahgooye ah gaadiid ku haystay dhulkan lama degaankaad hadduu gaadiidkii kaaga kharibmo waxaa weeyaan biyo iyo sharaabkii iyo wixiina aadan meesha ku haysanin de waa cidlo weeyaan waana geeri go-an qofkiina waa ku dhimanayaaba nacam ee markaa uu markay ka fakatay gaadiidkii cuntadii iyo wixii u saarnaa ay kala baxsatay ayb markaana uu quustay oo noloshiisii uu dhiibay fa ataa shajaratan markaa geed yimid fadajaca fii dillihaa kaasuu ka farxad badan yahay alla subxaana wa tacaala seexday geeddaa hooskeeda waqad ayisa min raaxilatii isagoo gaadiidkiisii ka quustay fa beynamaa huwa kadalika isagoo sidaa ah id huwa bihaa waaba isagoo iyadii ku duldhacayba id id huwa waaba isaga oo bihaa yani biraaxilatihi daabadiisiiba ayb qaa'imatan ay tahay mid xaal ay tahay tutaagan cindahu isaga agtiisa ay taagan tahay fa akhada bikhidaamihaa markaa faruur xirkeedii ama yacni hogaankeedii qabsaday uma qaala markaa yidhi qofka hadda farxadda u farxayo waa la dareemi karaa nacam nin noloshiisi dhiibay oo geeri u dhiibay ee cuntadii iyo sharaabkiisii biyihii iyo baadkii uu haystayna ay kala baxsatay daabaddii ee isagoo geed inta iska seexday waaba dhimatay markaan is yiri markuu saa indhaha u kala qaadayna arkayba daabaddii oo kor taagan ee markaa daabaddiisii haddana hoggaankeedii qabsaday sida uu gacanta ugu dhigay yacni si mar dambeba aysan u baxsanin kaa waxaa ka farxad badan allah subxaanah wa tacaala addoonkiisa marka usoo laabto sida u toobad keena midkaad daabaddiis u soo laabatay waxaa ka farxad badan alla subxaana wa tacaala markuu addoonkiisa u toobadkeenu usoo laabto maxaa yeelay qofku markuu alla subxaana wa tacaala uu ka cararo ee macaasi uu u cararo shaydaan buu alle uga hiiliyey subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu ley wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiraa shaydaanku rabbigii gaal uga hiiliyey gaalku yani rabbigiis shaydaanku uga hiiliyey nacam shaydaan marka oo dadkan cadowgiisi ahayo jannada ka soo saaray aabahood oo haddana intaasoo dhibaato ah u geystay oo cadow sidaas ugu ah yay u hiilinayaanoo xaggiis unbay u cararayaan nacam markaasuu ilaahi subxaana wa tacaala aayad kalena waata u dhahayo afatattakhiduunahu wa duriyatahu wliyaa wahum lakum caduw bi'sa lildaalimiina badala nacam aalimiinta yacni wax beddel la qaata kaasaa u xun nacam cadowgaagiyood ka dhigata kalgacal ood isaga aaddo rabbigii raxmaanka oo kuu naxariisanayana aad ka sii cararto waxaa weeyaan marka waa khasaare aad iyo aad u weyn addoonkii marka markuu shaydaan aaday haddana uu ka soo laabtay oo rabbi usoo laabtay subxaana wa tacaala waa jecel yahay ilaahay maxaa yele waa raxmaan ilaahay nacam dadku meel fiican iyo wanaaga u rabaa alla subxaana wa tacaala shaydaankuna meel xun buu dadku u rabaa nacam ulaa'ika yadcuuna ila annaar wallahu yadcuu ila aljannati walmakfirati biidnihi markaasuu wuxuu yidhi addoonka marka fa akhada bikhitaamiha qaala min shiddati alfarax yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka kelmaddan marka waa kelmad kufri ah weeyaan qofku inuu yidhaahdo ilaahay adoon eh, allow waxaa tahay addoonkayga ana rabbigaagaan ahay waa lagu gaaloobaya nacam ninkan laakiin kuma gaaloobinoo akhdaa min shiddati alfarax maanicaa ku qumayo maanicu alkhata maanica la yidhahdaa ku qumayo waxaa weeyaan qasadkiisaan ahayn oo wuxuu rabay inuu yidhaahdo allaahuma anta rabbii wa ana cabduka buu rabay farxaddiibaa inta ka badatay wuxuu garan waayey marka carabkiisii baa marka sibxaday nacam oo allaahuma anta rabbii buu rabay allahuma anta cabdii buu yidhi nacam qofku marka haddaanu qasad u dhihin kelmaddii kufriga qasad aanu u dhihinay carabkiisa kasoo fakatoo kale waxaan ujeedaa carabkiisa inuu wax saxiixa dhahow rabay markaasaa kelmad cagsi ah baa marka carabka kasoo booday oo kufri ah loo qaban maayo waxaa lamid a ah yan haddii taa la qaban lahaa iyadana waxaa la qaba lahay markuu qofka kufriga ka sheekeynayo nacam xaakil kufri leysa bikufrin leysa bikaafirin gaal maaha qofka gaalnimada ka sheekeynayo haddaad tiraa fircoon wuxuu yidhi ana rabukum alaclaa hadda adiga gaal ma noqonaysa sababta fircoon baad ka sheekeynaysaa wuxuu sameeyey moogtahay qasadkaaga maaha adiga inaad tiraa anaa rabbi ah ma ahan soo ma garanin marka haddii laakiin qasadkaagu ou yahay hadalka aad dhahaysa haddaad maqsuud ou yahay ood ula qasdaysaa waa ku gaaloobaya qofku nacam sidoo kale iyadana waxaa baabkan aan ka fogeyn kelimaadka mujmalka ah nacam kelima waxaa jirta mujmal ah qad wa qad ah gaalnimona noqon karto yacni gaalnimona aan noqon karin haddii si loo dhiga ay gaalnimo noqon karta si kale haddii loo dhigo kelimaadka noocaasoo kale itlaaqa uu ku jiro ama ijmaalka uu ku jiro qofka qasadkiisaa loo celiyaa qofka qasadkiisaa loo celiyaa sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacala istikaaada uga hadlaa kitaabkan layra alistigaatha fi radd cala albakri uga hadlaa nacam ayb marka waxyaabahaas kale marka qofku qasadkiisa waa qasadku marka waa muhim waay marka qasadka waa la eegaya waa muhiim nacam waxyaabaha kale mawaanicda marka noqon karo marka waxaa ka mawaanicda hadda kan marka waa mid alkhada waa maanic qofku in akhdaa min shidat alfarax qofkii haddii uu carabkiisii gafo qasadna aanay ka ahayn laakiin qasadka yacni marka qofka carabkiisa ou gafaayo qasadna aanay ka ahayn waa la yaqaana wax sii socon kara ma ah ma daa'imayo hadda halka ninkan sidaan buu yidri laakiinse daa'iman wa abadan haddou maalin walba waxaanoo kala dhaho akhdaa min shiddati alfarax lama dhihi kara taasoo kale soo ma garan waxaa kaloo iyadana marka e, lamida qofka sakraanka ah oo kale waxba aan kala garanayn maqsuud ma ahan kalaamkiisu kalaamkiisu qasad ma laha isaga laftirkiisa walidaalika marka xamza xamsata bni cabdilmualib markuu intuu khamrada cabay intaan khamrada la xariminay ahayd waa tii ou marka xadiidkii bukhaari uu werinayo calibuu hal ka ka qashay hashiibuu cali ka qashay iyagoo indhihii soo baxbaxay soo indhihii soo baxbaxeen banaanka usoo baxeen soo khamri u cabsana rasuulka marka cali uu u dacwoodo nebiga u yimi sal ll slam isagoo guri ansaar kula cabaaya khamradii markaasu intuu la hadlay buu wuxuu yidhi maa antum ilaa cabiidu aabaa'i buu yidhi waxa ma tihiin u adiga aabahay aabbahay addoommadiisaa tihiin u yidhi tihiin kaasoo kale marka waxaa weeyaan rasuulka in addoon la dhaho oo kale iyo naqiisaa ku jirto waa lagu gaaloobaa laakiinse ictibaar lama siinin sababtoo waa qasadkama ahayn nacam <clears throat> sidaas si la eg marka iyadana mawaanicda waxaa waxaa ka mid ah kaas marka maanicu maanica labaad waxaa wey maanicu ta'wiil qofka aayaddan iyo xadiidkan baaba qalad uu u fahamsan yahay binaan calaa daalika u gaalnimo ugu dhacay waxaa ka mid a maalan eh, bidcat lictizaal oo kale oo kale ashaacirada laftirkooda iyo tilmaan ilaahay in la dafiro oo layra ilaahay laba gacmood ma laha la yiraahdo waa wax qur-aanka ku qornoo la inkiraayo waa lagu gaaloobaa waa kufri alla carshiga kama sarreeyo qur-aankaad beeninaysaa laakiin maxay gaala looga dhigin in badanoo iyaga ka mid a waxaan looga dhigin waxay tahay ta'wiila ku qumay oo ta'wiilku waxaa weeyaan nusuus marka tansiihay saa u leeyihiin inay alla nasahaan bay rabaan markaas waxay isleeyihiin yacni aayadahan macaani kaley leeyihiin kuwo kaley ku gefsan yihiin macaanidooda marka oo wahuwa macakum aynamaa kuntum iyay qalad ka fahamsan yihiin bnaa walidaalika lama gaalaysin waana qowlka raajixa khawaarijta iyo yani inaan la gaalaysin imaam axmed waa dhacday inuu gaalaysiye jahmiyada iyo kale iyo yani qaabkaas oo kale wuxuu u gaalaysiiyey calaa wajhi liطlaaq yani si yani calaa wajhi alcumuum jahmiyadu waa waa yani eh, tajahumka waa kufri jahminimada waa gaalnimo aljahmiyatu yani saas weeyaan jahmiyadu gaalo laakiin acyaantooda ma gaalaysiinin imaam axmed shaksi uma gaalaysiinin marka waa dhici kartaa shaksi iyaga ka mida in la gaalaysiiyo xujada ku ooganta darteed ta'wiilka baatilka oo la zuuliyo dartiis laakiin yacnii acyaantooda fulaan nin kastoo jahmiye noqdaa waa gaal macnuhu sidaas ma ma yeelin ta'wiilku marka waa maanic isaga laftirkiisa yani qisadii qudaamata bnu madcuuna ah buu daliil u ah nacam khamray xalaashadeen qudaama saxaabi bedri ah buu ahaa khamraday xalaashadeen oo aayadda leysa cala aladiina aamanuu wacamilu asaalixaati junaaxun fiima acimuu idaa mataqow waaamanuu wacamiluu asaalixaati uma ataqow waaamanuu uma ataqow waaxsanuu aayaddaas bay waxay ka fahmeen aayaddu macnaheedana waxay ahayd dadkii dhintay iyagoo khamro cabaayo khamradiina ay xalaal ahayd waagaas yani la xariminan ujiya la xarimin haddee dadkaas waxba looma haysto dembi ma laha kuwaas buu ilaahay ka hadlaya waa kuwaas wax dembiya ma laha iyagii marka waxay u qaateen qofkii mu'mina oo camal saalixa la yimaado khamro iska cabi karaa markaasaa cumar loo keenay waxau yidhi haddii ay ha loo bayaaniyo yidhi hadday sidoodii ku taagnaadaan hala dilo yiri gaalnimaa loo dilaa marka ilaa xujada waa lagu oogay haddaynan ku taagnaanin sidoodana wuxuu yidhi waa la yani hala tacziye ha lagu dhufto xuduuddii xadkii ha laga oogo marka waa loo bayaaniyey xuduud ubaa xadkiiba unbaa markaa laga oogay taa marka waxay daliil u tahay in la ictibaarinayo ta'wiilka laftirkiisa ta'wiilna badanaa marka wax diin leh unbaa wato masalada ta'wiilka yani ta'wiilka dad un diin u nisbe sheegtaa ta'wiilka ku gafa laakiin fasaqadoo kale iyo dadka yacni aan diinba ayagu aqoonba aan u lahayn waxbay ta'wiilsadaan lama dhihi kara nacam sababto ta'wiilku aayad iyo xadiid si qalloocan loo fahmay waay nacam ma ogtahay aayad iyo xadiid si qalloocan waxaa u fahma wax uun diin un nooc diina un ay ku jirta nacam waxu doonaba ha ahaadee kan saddexaad marka waxaa weyan maanica maanica saddexaad ee takfiirka yani qofka qof mucayana marka la takfiirinayo in la waayo la rabo eh, hadda waxaan sheegnay khada iyo ta'wiilka ikraaha qofka in lagu qasbo lagu dirqiyo gaalnimada man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim ghadab min allah walahum cadaabun cadiim aayaddaasaa daliil u ah ka un baa laga reebay qofkii gaalnimo ku dhacaa oo gaalnimo ku qowlo oo kufriya iimaanka kadib caro allah ku dhac baa ilaa man ukriha laga soo reebay qofkii lagu dirqiya ma ahna kufriga <clears throat> kan kale marka waxaa weeyaan maanicujahli jahliga nacam qofku yacni waxaan inay kufri yihiinba maba yaqaanaba maba ogaba inay gaalnimo yihiin kaasoo kale isaguna waxaa weya ninkii yiri eh, haddaan dhinto halla igubo wallahi lain qadarani illaahu hadduu ilaahayba i awoodo waa i cadaabayaa buu yidhi cadaab uusa cidna cadaabin wuxuu ka jaahil noqday marka qudrada alla subxaana wa tacaala jahligu isagana bixasabihi waay masaladan hadalkeeda alcudur biljahli aada u bataa laakiin yani laa ifraad walaa tafriid marka waxaa weeyaan jahligu jahli qofka loogu cudur daari karaa jira iyo midaan loogu cudur daari karin qofkii masalan yani waxyaabaha almacluumu min addiini bidaruura la yidhaha looguma cudur daari karo qof daarulislaam ku dhashay ku barbaaray ku weynaaday oo magaalo ku koro ku weynaada looguma cudur daari karo salaadii wujuubkeedii zinadii xaaraantinimadeedii waxyaabahaasoo kalena sooma kasin waxyaaba marka iyagana waxaa jira marka sidoo kale wax hadda jahligu yacni wax culumo aan loogu cudur daaraynin oo caami loogu cudur daaraa jiro jahliga laftirkiisa dadka say u kala duwan yihiin iyo waqtiga sida uu kale iyo buldaanta kukala ayuu ku kala xirnaanayaa nacam beled wax jahli loogu cudur daara dad ayaan beled kale loogu cudur daaraynin nacam beled culummadu haalib ku tahay oo cilmigu uu bannaanka iska yaal yaallo oo yacni aan eh, culamaa usuu aynan ku badnayn sida yacnii qofkii eh, sida loogu cudur daarayo beled culummada joogtaba ay yihiin culummo shirkiga diin u haysatoo kale isku si markaa dadkaa u noqon maayaan yacni eh, macduuriin iyo tafriidka laftirkiisa qofku inuu ku gabood falo isaga waxaan inuu fahmo wixii waa u suuragal isaga tafriid sameeye waa ku gabood fale waxaan inuu ogaado kaasoo kale isaga laftirkiisa inaan loo cudur daarin baa la arkaa marka calaa kulli xaal masaa-ishan marka waa abaab aada u waaweyn waay takfiirintana marka labay u qeybsantaa takfiir mucayana iyo takfiir yacni calaa wajhi alcumuum ah takfiirka calaa wajhi alcumuumku wixii qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen inay gaalnimo yihiin waa la idlaaqa laakiin shaksi marka xukunka lagu oogaayo waxay u baahan tahay shuruud inay la oofsado mawaanicna la waayo mawaanicdii waa soo sheegnay shuruudana kuwaanay cagsi ku yihiin soma kasin dunuubta qaarkood marka gaalnimada iyadana waxaa kaloo la rabaa qofka inuu ka ogaado eh, waa inay caddahay shayga aada gaalnimada lagu sheegayo waa in horta shayga kitaabka iyo sunnada gaalnimo ku sheegeen inuu yahay maxaa yeele takfiirintu waa xugun alle iyo rasuula iska leh cid kale iska male koox male qof male hawo qofeed kuma socdo gaalaysiintu nacam waxaa kaloo iyadana eh, baabkan eh, muhiim ka ah waxaa kaloo iyadana baabka sidoo kale muhim ka ah kan aan sheegayna ee ah takfiirka shaygu yan qofkii inuu ku dhacay isagana in la ogaado shaygan qofka ma ku dhacay iyo ku dhicin in la ogaado markhaati ama isaga uu qiran yahayba qofkii nacam wahaakada waxyaabahaas ayb dunuubta qaarkood marka dunuubtuna waa kala tahay dunuub iskeed gaalnimoba u ahaa jirto iyo dunuub aan iskeed gaalnimo u ahayn iyada taana qofka inuu fahamsan yahay dunuubta aan iskeed gaalnimo aan u ahayn qofka kuma gaaloobaya ilaa inuu inkiro xaaraantinimadeeda ma ahani zinadii khamradii wixii lamidkaa oo kale laa yazni zani xiina yazniy wahuwa mu'min yani waxaa weeyaan eh, ma zinaysta zaaniga isagoo mu'mina yani iimaankii xaqiiqada ayo ah waajibka ahaayo ama aliimaan alwaajib ayuu qofkan ka tegay waa nacam aslul iimaanna waa leeyahay soo ma kasin farci waajibka ahay baa uu dayacay laakiinse hadduu zinada xalaashada ka waran marka ou bannaysto uu yahayna qof markaas islaamkii daarul islaam ku dhex koray oo yacni waxaasoo kale aan loogu cudur daari karin jahligooda wahlu kaasoo kale marka diinta uga baxayaan dunuub kaloo waxaa jirta iyadana iskeedba gaalnimo u ah oon la fiirinayn ma xalaashaday mase ma xalaashanin wa min haa ulaa'i dunuub waxaa ka mid a ah yacni mathalan sanam buu u sujuudoo kale musxafka wuxuu ku tuuroo kale Eh, qashinkoo kale waxaa kamid a nebiga caayadiisoo kale sala allahu alay salam rasuulkoo la caayo qofka ma la dhahay caayada rasuulka mau xalaashaday mase ma xalaashanin la dhihi maayo maxaa yeeley caayada rasuulka shahwo u geyn karta maba lehba soo ma fahmin zinadan laak qofka shahwo iyo waxyaabaa u geyn karta marka dembiga wixii dembiga sidiisa gaalnimo u ah istixlaal looma ma xalaashaday mase ma xalaashanin lama dhaho keliya un mawaanicdaad eegeysaa nacam mawaanicda unbaa laga fiirinaya nacam dembiga aan iskiis isaga u ahayn yani kufri kaas macaasi kabiira bu qofka ku dhacay nacam haddaanu xalaashanin kabiiradana hadda ahlu sunnada kuma gaalaysiiyaan dunuubta kabaa'irta dadka marka masaa-ishaana hadda dadka waxaa u fiican sida ibnu rajab uu leeyahay iimaanka iyo kufriga iyo ku saabsan hadda dadku inaysan maxaa yeeley sacaadatu dunya waalaakhira ku kala xiran qofka xuguna adduunyada ka laazimayo aakhira marka la tagan alkhuluud fi nnaar ayaa gaalaysiinta ka laazimayso iimaankuna waa lamid isagana qof gaala haddaad mu'min waayo dhahdo waxaa ka laazimaya jannadou galaa iyo laftirkeeda somakas marka labada dhinacba qofka inuu iska fiiriyo iska ilaaliyo qof yacni kufrigii ku dhacay inuu waxaas uu gaalnimo aanu u arkinba wixii ishkaal isaga ka gala marka inuu iska aamuso marka aqoon uusa ulahayn wixii aqoon ule marka uu ka su-aalo almuhim marka qofku inuunan waxyaabahan oo kale iimaanka masaa-ishan iimaanka iyo kufriga ku tacalluqdo qofaan aqoon u lahayn ama aan kutubta culammada si fiican uga fahmin ama akhrisanin inuu iska daaya u ron waana u degdegayan dadka zamankan aaday ugu degdegaan wax ugu sahlanaad ba moodaa oo dadku ay ku degdegayan ayb wacan abi muusa cabdillaahi bni qaysin alashcariyi can اnnabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama qaal ina allaha tacaalaa alle yabsudu yadahu gacantiisa u fidinayaa bileyli habeenkiiba uu fidinayaa liyatuuba si uga toobad aqbalo liyatuuba si uu alle ugu soo laabto musii'u nahaari midka maalinka gefay wayabsudu alla waa fidinayaa yaddahu gacantiisa binahaari maalintiiba uu fidinayaa liyatuuba si uu u toobad keeno usoo laabto musii'u leyli habeenka midka gefay xataa intii tadluca shamsu qoraxda ay ka soo baxdo min maqribiha meesha ay u dhacdo rawaahu muslim xadiidkanna marka isaguna wuxuu daliil u yahay toobadu inay furan tahay ilaa qoraxda ay ka soo baxayso galbeed toobada waa furan tahay xadiidkii nabiga caleyh aayaddii qur-aankana waxay ahayd hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum almalaa'ikatu aw ya'tiya rabuka aw ya'tiya bacdu aayaati rabbik yowma ya'tii bacdu aayaati rabia yowma ya'tii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra marka waxyaabaha qofka haday qoraxdu kasoo baxdo meeshay u dhacdo nin walbaa kii gaal ahaana islaamnimo lagama aqbalay kii faasiq ahaana waa toobad laga aqbali maayo toobada markaa waa xirmaysaa marka toobadu ilaa iyo qoraxda intay ka soo baxaysa meeshay u dhacdo waa furan tahay shaqsiguna toobada marka uu dhimanaayo waa ka xirmaysaa taa iyadu waa khaas dadkay gaargaar u tahay middaan waa midii caamka ahayd waanam tii caamka ahayd weeyaan midaanna ayb tanna marka waa tii caamka ahayd waa ayb marka taasina marka waa midii caamka ahayd waay towbadaa iyadana nacam tan waa mida caamka waa midda caamkao dadka dhan wada leeyihiin oo ay ka wada dhammaanaysa hal mar man man ayb marka alla subxaana in allaha tacaala alla yabsudu yadahu gacantiisau fidinaya bileyli habeenkii xadiidkan marka axaadiisu sifaado isna ka mid yahay nacam oo waxaa weya ilaahay subxaana wa tacala inuu yad ku sifaysanya gacan uu leeyahay nacam yadda marka mararka qaar waxay kusoo aroortaa in allaha tacaala yabsudu yadahu iyadoo hadda mufrada mararka qaarna waxay ku imaanaysaa waxaa weeyaan iyada oo muhana ah tatniyay ku imaanaysaayo wakiltaa yadey rabbii yamiinun bal yadaahu mabsuudataani limaa khalaqtu biyadaya marna waxay ku imaanaysaa iyadoo jamacahoo awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mimaa camilat aydiinaa ancaaman fahum lahaa maalikuun wax isdiidaa maaha marka waxaaso dhan maxaa yeeley almufradu idaa udiifa yufiidu alcumuum mufradka haddii la idaafeeyo cumuum buu faa'iideyn yad umbaa tiro lagama qaato mufrad mudaaf ah mufrad la idaafeeye tira lagama fahmo oo markaa qofku ma dhihi karo ilaahay hadda xadiidkan oo kale waxaa daliil ou yahay alla inuu hal gacan leeyahay lagama qaadan karo maxaa mufrad hadii la idaafeeyo lagama qaataba cadad oo hadda adaa tira adiga nadartu bicaynii hal ilaan ku fiiriya maa laga fahmaana ma laga fahmaya luqada carabiga soma kasin waxaa kaloo iyadana eh, kan jamaca ahna shayga yani waxaa loo jamciyey litanaasub damiirka maadaama uu jamac yahay marka la idaafeynayo marka yacni shay loo idaafaynayo damiir jamaca ama damiir muhana aba ah, marka loo idaafaynayo shay waa in isagana la jamciyo faqad saqad quluubukumaa soo ma jeedin quluub waa la jamciya laba qalbi lay leeyihiin quluub jamacaa laga dhigay sababtoo ah waxaa loo idaafayn rabaa musanna maogtaha ay diinaana sidoo kale waay sida haddii marka naa waa damiir jamac waaye marka wax loo idaafeynayo marka waa in isagana la jamciyo litanaasub luqada faseexaasaas iyadan cadad lagama qaato lagama faaidy saddex gacan lagama faa'iideysanayo aydiina ancaaman waxaa marka soo haray marka muhanaha muhanaha nasou ku yahay cadad muhanaha nas ayuu cadad ku yahay oo marka alla uu leey limaa khalaqtu biyadaya uu leeyahy waxaa laga qaadanaya alla inuu laba gacmood leeyahay nacam bal yadaahu mabsuudataani maxaa yeele isaga labada taniyadu cadaday nas ku tahay wakiltaa yaday rabbi yamiinuna nabiga yiri sal slam rabbigay labadiisa gacanba wakiltaa yaday rabbi yamiinun rabbigay labadiisa gacmoodba waa midig marka laba weeyaan gacmuhu marka nacam ilaahay subxaana watacaala ayb so uma jeedid marka nacam marka xadiidkan marka alla inuu gacan leeyahay marka bay daliil u tahay gacanta allana tilmaanteed daayasaan u sheegayn baad ku raacaysaa laysa ka midlihi shayun wahuwa samiicu lbasiir ilaahay tilmaamihiisa kuma shabahayno makhluuq tilmaamihiisa qofkii isagao dadka ka faafiya ahlu sunnada saa ka faafiyana isaga unbaa dhib ku qaba oo been abuurad samaynayo wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waaalihi wasalama man taaba qofkii toobad keena qabla an tadluca ashamsu qoraxda intaanay ka soo bixin min maqribiha meesha ay u dhacdo taaba allaahu caleyhi alla waa ka toobad aqbalaya waa ka toobad aqbalaya rawaahu muslim marka alla toobada waa uu aqbalaya haddii shuruudeeda la helo qofku ilaa inta uu ka toobad keenayona ilaa iyo inta qoraxdu ay ka soo baxaysa meeshay u dhacda alloo ka toobad aqbalaya haddaanu dhuun yeerinin oo qofka naftu ay halkaas kalxamaha aynan soo dhaafin taana marka waa in toobada marka maadaama aan la aqoonin xilliga qofka uu dhimanayo uusa aqoonin ama uunan garanayninba xilliga ay qoraxda ka soo baxaysa meesha ay u dhacdo waa inuu toobada dedejiyaa oo uu toobada aad iyo aad u cusboonaysaya mar walba u dedejiyaa culammada waxay dhahaan waxaa aad u wanaagsan qofka habeenkii markuu seexanayo kale inuu soo xasu ou ou yacnii qal istixdaar ku sameeyo qalbigiisa soo geliyo maalinkaas waxa uu sameeyey oo dunuuba inuu isla xisaabtamo dabadeedna markaa uu toobo cusboonaysiiyo oo ilaahay uu toobad keeno adkaartiina markaas uu la yimaado hadduu marka habeenkii sidaa ku dhinto isagoo toobad keenay buu dhintay hadduu soo toosana baalcad buu marka kusoo isagoo baalcad buu soo kacay nacam marka taa in lagu dadaao waxay ka mid tahay waxyaabaha munjiyaadka ah oo qofka xataa cadaabulqabriga ka korinaya ibnulqayim kitaabu ruux saasuu ku tilmaamo sheega wacan abi cabdiraxmaan cabdillaahi bni cumar bni alkhadaab radia allahu canhuma can innabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama qaal ina allaha caza wajalla yaqbalu towbata alcabdi maa lam yugargir rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasan eh, waxaa laga wariyey cabdullahi bni cumar nebiga ka wariyey sal l ly slam nebigu inuu yidhi in allaha alla caza wajalla yaqbalu wou aqbalayaa towbata alcabdi addoonka towbadiisa maa lam yuqarqir intaa hadduusan dhuun yeerinin inta uunan dhuun yeerinin alqarqara dhuun yeerinaa la yaraa macnuhu marka waxay tahay markay naftu kalxamaha soo dhaafto oo qofka qiririfta uu bilaabo intuuna intaa gaarin alloo ka towbad aqbalaya waxaa laga qaadanayaa marka naftu intay kalxamaha ka hoose ay soo marayso haddii qofka wacyigiisa joogo alla usoo laaban karaa waxaana kugu daliila rasuulka sal ly salam xadiidkii bukhaari uu werinayay wiil buu u yimid adoon wiil u khidmay jiro yahuudi ahaa ayuu u yimid markaasuu wuxuu yidhi intuu soo booqay isagoo nafta laga qaadayo markaasuu dacwadiiba u bandhigay marka islaamnimadii aabihiis u fiiriyey marka wiilkii markaasuu yidhi adic abalqaasim abulqaasim maqaluu yidhi war yeel ilaahay unbaa saa ka yeersiiyey markaasuu shahaatay oo nebiga risaaladiisiina qirtay markaasuu nebiga waa u dhintay kadibna markaasuu nebiga sal ly slam wuxuu yidhi qofkaani marka eh, waxa uu yidhi alxamdu lilaahi aladii anqada anqadahu min annaar ilaahay baa ammaan leh uu yidhi allihii ka badbaadiyey naar naar ka koriyey marka way anfacday toobada soo ma jeedid nacam marka aynan toobada qofka anficaynin laakiin waxa ay tahay marka uu xaqiiqsada inuu dhimanayo goorma u xaqiiqsadaa inuu dhimanayo kalxamuhu nafta markay soo dhaafaan markay soo dhaafto ruuxuu soo dhaafto qofka uu xaqiiqsanaya maxaa yeele markaas wuxuu arkaa malakulmowdki iyo wixii dhammaayba qeyb fara badnaa markii hore wax qeyb ka ahbaa isaga u daahiraya markaa u muuqanayo sidaas la-eg marka qofku marka la hareereeyo oo ogaada yacni inuu dhimanayo yaqiinsanaado de waxaa weyan kaasna waxba u tarimay falamaa ra'ow ba'sanaa qaaluu aamanaa billaahi waxdahu wa kafarnaa bimaa kunaa bihi mushrikiin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'ow basana buu ilaahay baaskeenni markay arkeen iimaankooda waxba ma anficin waxba uma tarin marka qofku maadaama uusan ogeyn xaaladda uu ku dhimanayo waa khatar marka waa inuu tawbada mar kasta iska iska cusboonaysiiyaa waxaa kaloo iyadana lamida qofku marka uu ma ogaba xataa inuu faja ku dhimanayo qofbaa faja ku dhiman karo qofbaa waxaad maqlaysaa siduu u hadlaayey mar unbaa wadnihii baa istaaga waa dhintay ninkaas goormuu towbo ka gaaraa marka walciyaadu billahi nacam marka in ilaahay toobada aad iyo aad loogu dadaalo wa can sir bni xubaysh waxa dadka cuslaynayana dembigaas yani dunuubtu aakhira yani qofka culays badanay ku samaynaysaa miisaankaagana waa khafiifinaysaa oo xasanaadka wa can ziri bni xubayshin qaal ataytu safaana bna casaalin safaanu bnu casaal baan u imid safaanu bnu casaal almuraadi weeyaan radia allaahu canhu as'aluhu xaal aan su'aalayo anagoo weydiinayo can ilmasxi cala alkhufayni can ilmasxi aan weydiinayo masixitaanka cala alkhufayni qofka korkiisa la masaxdo fa qaala waxa uu igu yidhi safwaan maa jaaa bika maxaa ku keenay yaa ziru zirow maxaa ku keenay fa qultu waxaan idhi ibtiqaa'a alcilmi i keenay ibtiqaa'a alcilmi yacnii ji'tu waan imid ayaa meesha ku jirto ibtiqaa'a alcilmi liajli ibtiqaa'i alcilmi cilmi yacnii doonis aan doonaya darteedaan u imid fa qaala waxa uu yidhi markaa ina almalaa'ikata malaa'igta tadacu ajnixatahaa garbaheeda ayay dhigtaa ayay dejisaa liaalibilcilmi cilmiga kan dalbaayay u dejisaa ridan raalli ahaansho oo bimaa yatlubu ay raalli ka tahay bimaa yalubu waxa uu dalbayo cilmiga sharciga jacayl ay malaa'igtu jeceshahay raalli ka tahay waxaan uu dalbaya cilmiga ah cilmiga sharciga ah dartiis bay malaa'igtu garbaheeda hoos ugu dhigtaa oo u tawaaducaysaa khalqigi marka eh, dadka qofka caalimkaa ah khalqiga waa u tawaaducaan maxaa yeeley isagaa dadka waxaa weeyaan dadku anfacaa walidaalika xadiid kalena wuxuu ahaa eh, xadiid kalena wuxuu ahaa eh, wa alcaalima layastakfiru lahu caalimka waxaa dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo almalaaika malaa'igti iyo wax xata alxiitaanu fi lbaxri malayga badda ku jira iyo xata namlatu fii juxriha qoraanshada godkeeda ku jirtaa dembi dhaaf ilaahay u weydiinayso sababta ibnuulqayim eh, kitaabkan leyraa miftaaxu daari sacaada wuxuu leeyahay sababtoo ah isaga dadka wuxuu baraa xuquuqda ay ku leeyihiin wax walba nacam malaa'igta waxa ay tahay dadka waxay ku leedahay eh, xayawaankaas xuquuqda uu leeyahy dadka waxaa baro caalimkaa baro marka waa dembi dhaaf bay ayaguna ilaahay u weydiinayaan wa tacaala marka qofkii eh, inuu caalim cilmiga fadligiisa xadiidka laga qaadanaa nacam iyo inay taabiciintu inay cilmiga say u raadin jireen qofka cilmi ku dhaamo saxaabi asxaabta inay u yimaadaan ayay masaa-isha cilmiga weydii jireen oo diintooda yacni danta ay ugu jirto masxu almasxu cala alkhufeyn oo dahaarada ku saabsan buu su-aalayaa isagana intuusa uga jawaabin ayuu horta hore cilmigiiba himadii cilmiga oo ulahaabuu kor ugu sii qaadayaa oo wuxuu leeyahay eh, maxaa ku keenay cilmi raadintiis markaasuu yidhi adaba marka waa bishaaro midaan marka u bishaaraynaya waa u bishaaraynaya ina almalaa'ikata malaa'igta tadacu ajnixataha garbaheeday hoos u dhigaysaa oo ay dejinaysaa liaalibi alcilmi daalibulcilmigay u dejinaysaa ridan raalli ahaansho oo bimaa yatlubu waxa uu dalbaya ay raalli ku tahay faqultu waxaan idhi inahu shaniye damiirka marka waa damiiru shani hadduu inahaa uu yahayna waa damiiru lqisa inahu shaniye qad xaka waxaa ku laalaabtay fii sadrii aniga laabteyda almasxu cala alkhufayni baa ku laalaabtay almasxu cala alkhufeyn ayaa shaki badan qalbigeyga waa qalbigeyga ku laalaabtayo qalbigii waasac waa iigu noqon waaye shaki badan baa igu jiro ayb marka shakiga cilmiyaa looga baxaa soo uma jeedin shakigu qalbigu ku dhacaa see laakiin looga baxaa waxaa looga baxaa qof yaqiinku geli kara inaa weydiiso wax oo aad tira masaladan shakiya igaga jira aniga ii sheeg markaas qofkii marka qaala allahu qaala rasuuluhu baa lagu daaweynaa nacam shakiga laakiin qofka haddii uu qarsado ama uu la aada meel qaldan waa kusii badana waa kusii badana waa kusii badana marka dambena meel xun buu gaarsiinaya walciyadu billah ayb markaasu wuxuu yidhi eh, inahu shanii qad xaka waxaa ku laalaabtay oo u waasac noqon waayey fii sadrii aniga laabteeda almasxu cala alkhufayni khufeynkaoo la masaxda korkooda bacda alghaa'idi saxarada kadib walbawli kaadida kadib mar qofka saxaroodii kaadiya kadib qofka masixitaankiisa shakii badan igaga jiraa buu yidhi wa kuntu waxaanan ahaa buu yidhi imra'an wa kuntu waxaanan ahaa buu yidhi marka ahy faqultu waxaan idhi buu yidhi nacam inahu qad xaka fii sadrii almasxu cala alkhufayni bacda algaa'iti walbowl wa kunta waxaad ahayd adiguna imra'an baad ahaatay shaksi min asxaabi nabiy sala allahu aleyh waali wasalam nabiga asxaabtiisa ka mid ah adiga fa waan imid as'aluka xaal aan ku weydiinayo nin asxaabtii rasuulka ka mid aa tahay sal alla ly slam marka waan imid marka inaan ku su-aalaanna u imid marka saxaabiga hadda nebiguu soo gaaray waxaanoo dhan cilmigeedii iyo wau arkayaa dabcan sidoo kale marka qofku inuu u tago dadka ahlu cilmiga oo wixii diintiisa ku saabsan qofku isleeyahay cilmi baad ka faa'iideysaa ama yacni diinuu leeyahay diin iyo cilmi inuu marka ka raadsado ayb hal samictahu ma maqashay yadkuru isagoo xusayo fii daalika kaagaasi shay-an isagoo wax ka sheegayo weliba daliilkiiba uu weydiinayaayo si fiicanoo edablaba u su-aalayayo wuxuu leeyahay rasuulka sal alla ly slam ma maqashay oo wax ka sheegayo arrintan soo ma garan qaala wuxuu yidhi nacam haa waan maqlay buu yidhi kaana yaamurunaa waxuuna farayay idaa kunnaa haddaan nahay safran ay musaafiriina haddaan nahay kuwa musaafiriina haddaan nahay o amase musaafiriina aan nahay allaa nansica inaanaan siibin khifaafanaa khufafyaalkeenna halaathata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna habeenadooda ilaa min janaabatin janaabo mooyaane janaabo waa u siibaynaa iyada laakiin min qaa'idin saxarase wa bowlinkaadi wa nowmin hurdo kuwaa inaa kuwaa iyaga maya nacam muu siibayna nacam oo waa un masaxanaynaa kuwaa iyaga faqultu waxaan marka waxaa meeshaana marka wuxuu tilmaamayaa safaan bnu casaal radia allaahu canhu tawqiidka almasxu cala alkhufeynkiiba tawqiidkiiba uga sheegay wax oo nebiga waxuuna faray buu yidhi su-aashiisiina jawaab bay u tahay marka qofku saxarooda kaadiyo markuu kaadiyo saxarada ka yimaado khufkiisu hadduu musaafir yahay waxuu masaxan karaa saddex maalmood iyo saddex habeen markuu muqiim yahay laakiin xadiidkan kama hadlayno xadiid cali bni abi daalib yaa ka hadleen nacam iyo xadiidkii kale khuseymata bni thaabit iyo yaa ka hadlayaan nacam ayb oo iyagu marka muqiimku maalin iyo habeen buu leeyahay asalkana tawqiitku xadiidkan safwaan ayaa ugu caansan eh, eh, tawqiitu eh, lmasxi kana ugu caansan ee culimmada qaarkoodna wax tawqiit la yaraa ma qabaanba iyagu oo waxay leeyihin waa qof in allaale intuu wata waa iska masaxan karaa maalig iyaa ka mid a xadiid ubay bni cimaara ayay deliishanayaan dacfi baana ku jira xadiidka ay deliishadaan marka masxigaa saxiixa in la masaxdo oo tawqiidkaas sax ah naam waqtiguna sidaan waay waa dhici kartaa bacd alaahaar inay tilmaamaan cinda alxaaja wadaruura in saddexda maalmood ka badan musaafir oo masaxan karo aathaar cumar iyo laga werinaya jirto laakiin kuwaasoo dhan waa daruuraad waay waa waqaa'ic acyaan laa cumuuma lahaa waa wax mar uun dhacayoon cumuum hadda laga qaadanaynin nacam shuruudna dabcan waa leeyahay kutubulfiqhi bay ku taallaa shuruudaha marka lagu masaxanayo qofka inuu dahaaro kaamila oo ku gashto taa ay ugu yani muhiimsan tahay xadiidka lmugiirata bn shucba sida uu tilmaamaya nacam meesha faradka ee la dhaqana ilaa anqawyadana inuu asturi karo uu qarin karo qofkii waxyaabahaas nacam iskaalsooyinkana waa la masaxan karaa iyaguna saddex-iyo toban saxaabi ayaa laga hayaa yani inay masaxdeen wax ku khilaafay oo ku diidayna lama oga marka in la masaxan karo fa qultu waxaan idhi buu yidhi hal samictahu ma maqashay yadkuru nebiga oo sheegaya fi hawaa jacaylka shay an wax ka sheegayo qofka cidda uu jeclaado alhawaa wanaa yani maxaa jacaylka isagoo wax ka sheegaya nebiga ma maqashay qaala waxau yidhi nacam waan maqlay yidhi haah kunnaa waxaanu ahayn maca rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalam nebiga la jirkiisaan ahayn fii safarin safar dhexdiisa fa baynamaa xillin naxnu annagu cindahu agtiisa aan ahayn id naadaahu waxaa u dhawaaqay acraabiyun reebaadiyaa u dhawaaqay bisawtin cod buu ugu dhawaaqay lahu jahwariyun oo yacnii qaylo yani sarrayn u sugnaatee cod yacni aada u sarreeyo jahwari oo qaylo ah oo yani warhooy oo kale saasoo kale yiri nacam ayb bisawtin lahu jahwariyun cod yacnii korsareyn eh, eh, iyo koryeelid u yaa muxamed muxamedow saasuu yidhi fa ajaabahu rasuululahi sal ly slam rasuulka waa u jawaabay naxwan ba ugu jawaabay wax u dhigma min sawtihi codkiisa codkii ugu dhawaaqo kale wax u dhigma ayuu nebigan ugu dhawaaqay haa umu ayuu yidhi nacam ku ajiibay ku maqlay faqultu waxaan idhi haa umu marka waa isma ficil waay ku maqlay faqultu lahu waxaan ku idhi buu yidhi wayxaka war hooggaaga e uqdud min sawtika codkaaga wax hoos uga dhig uqdud raarici hoos u dhig min sawtika codkaaga codkaaga wax ka mida ah, hoos u dhig fa inaka adiga cinda nabiyi nebiga agtiisa tahay sala allahu aleyh waalihi wasalam rasuulka baad la joogtahay maxaa rasuulka qofka markuu la joogo sida dadku isugu dhawaaqaan in layskaga dhawaaqa horta maba ahaba laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda sidoo kale yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnnabiyi walaa tajaruu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum acmaashii inay ku burtaba laga yaabaa marka laakiin ninkan reebaadiyaha isagu hadda waa waa nin reebaadiyaha waay wax badan kama yaqaanba waxaan waa macduur somakasin alacraabu ashaddu kufran wanifaaqan waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulihi nam rasuulkuna waa gartay inuuso ceeb iyo wax kale hadda ka wadin ninkan waqad nuhiita waana lagaa reebay can haadaa kanna waa lagaa reeba waad og tahayo laa tarfacuu aswaatakum baabayaa layidhi ina aladiina yaquduuna aswaatahum cinda rasuulillaahi waad og tahay fa qaala waxa uu yidhi marka wallaahi baan ku dhaartay laa aqdudu hoos u dhigi maayo yidhi aniga nacam qaala alacraabiyu ninkii reebaadiyaha ah waxa uu yidhi almar'u qofka yuxibu alqowma dad ayuu jeclaanayaa walamaa yalxaq bihim welina ma gaarin walamaa yalxaq alxaal lamaa yalxaq uunan gaarin bihim iyaga lamaa waxaa loo isticmaalaa waa lamoo kale nafyi laakiin nafyi oo waxaa weeyaan marka la rajeynayo la tawaqucaayo in yacnii in in cagsigiisa u dhaco yanii lamaa yalxaq bihim weli ma gaarin weli ma gaarin laakiin inuu soo gaaro way dhici kartaa qaalat alacraabu aamanaa qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamnaa walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum weli iimaanka quluubtiina ma gelin laakiin waa geli doonaa qaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu waxau yidhi almar-u shaksigu maca man axaba qofkau jeclaada la jirkiisa ahaanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qofku qofkau jeclaadoo la jiraa maalinta qiyaamaha marka hawadiina waa taa iyo jacaylkii nebigu sidaas baan ka hayaa buu yiri nacam idan marka qofkaad jeclaata adiga ood jacayl u qabto yaad la jiraysaa maalinta aakhira xadiidkan marka qofka himadiisa aada u kordhinaya marka eh, haddii qofku yacni dadka himamka fiican oo rasuulkii iyo abuubakar iyo kale jecel iyagu waxaa weeyaan meel fiican ay ku dambeynayeen nacam insha allahu tacaala eh, walidaalika saxaabigii abuu firaas waatii marka nebiga uu ku yiri sal waxay weydiiso markaasuu wuxuu su as'aluka muraafaqataka fi ljanna himo caaliya aada u sarrayso aw hayra dalika qaala huwa daaka buu yidhi qaala idan faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud sujuudda soobadiyuu yidhi marka marka qofku almar-u man axaba yowma alcagsi waalcagsu bilcagsi waay oo qofka hadduu dad xun jeclaado inuu tiigsadana iyaga unbau la soconayaa marka hadhow ayb qofku marka inuu dadka uu la socdo iyo dadka uu jecel yahay inuu wanaajisto waay baab dhanunu ku keeni doonaa famaa zaala kama zuulin yuxadithunaa inuu noo sheegayo xataa dakara ilaa uu nebiga ka sheegay baaban baab albaab min almaqribi min qibali almaqrib yani dhanka qorax soobax qorax dhac dhanka qorax dhac xaggeeda ah masiiratu cardihi ballarkiisa socoshadiisu ow amase yasiiru raakibu qofka gaadiidka fuushan oo u socdo fii cardihi ballarkiisa arbaciina afartan ow amase sabciina caaman toddobaatan sano oo u soconaa ballarkiisii baa toddobaatan sano loo soconayaa khalaqahu nacam qaala sufyaanu sufyaanu oo xadiidka warinaya wuxuu yidhi axadu axaduruwaati qibala shaami shaam xaggeeda ahaaday shaam xaggeeda ahaaday albaab yacni dhanka shaam jiro khalaqahu llaahu alla wuu abuuray tacaala sarreeye yowma khalaqa asamaawaati waalarda maalinkuu dhulka cirka abuuray maftuuxan xaal uu yahay albaabkaas mid furan litowbati u furan isagoo towba u furan buu alla abuuray towbadaa loo furay laa yuqlaqu lama xira albaabkaas toobada xataa tatluca shamsu minhu ilaa ay qoraxda xaggiisa ka soo baxdo ile maqribow asaga ku yaallaa mogta qorax dhac markay qoraxda dhinaciisa ka soo baxdo yaa la xiraa yani towbadii maxalushaahidkana marka waa kan waa meeshaas waa rawaahu tirmidiyu wagayruhu waqaala xadiidun xasanun saxiix wa abi saciidin waxaa laga wariyay abi saciid sacd bni malik bni sinaanin alkhudriy radia allaahu canhu ana nabiya allahi sala allahu aleyh waali wasalam nebigu qaala waxa uu yidhi kaana fii man kaana qablakum kaana waxaa ahaaday fii man kaana qablakum dadkii idinka horreeya dhexdooda rajulu nin baa ahaa qatala dilay tiscatan wa tisciina nafsaa sagaashan iyo sagaal naf gooyey fa sa'alahu wuxuu su'aalay can aclami ahli al dhulka dadkii dadka joogaa ka ugu cilmiga badan ayuu xaggiisa wax ka weydiiyey fadulla waxaa la yaa ugu cilmi badan dhulka buu yidhi dadka jooga fadulla waxaa la tusay calaa raahibin caabid baa la tusin inaan cilmi lahayn oo iska un caabid ah nacam fa ataahu wou u yimid fa qaala waxa uu yidhi inahu inahu ninkan inahu qofkan kan ay ina hada arajula ninkan saa iska warrama innahu qatala wuxuu dilay ninkani tiscatan wa tisciina nafsaa sagaashan iyo sagaal naf ayuu dilay gooyey fa hal lahu min tawbatin towba maleeyahay fa qaala waxau yidhi laa malahan buu yidhi dembigii baa la weynaaday naxariista allana waa fahmi waaye qofka waxaa weeyaan dembigii ninkan dunuubta uu sameeyey aad iyo aad bay ula weynaatay jaanibkii kaleo naxariistaa ma aanu feerininba nacam halkaasaa laga galay marka nacam fa qaala markaasu wuxuu yidhi laa malahan buu yidhi faqatalahu waa dilay fa kammala bihi wuxuu ku dhammaystiray mi'atan boqol buu ku dhammaystiray alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaa dadkan cubaadda iska oo suufiyada ah inaanay xataa yacnii eh, caqligoodu inaynan yacni sidaa uunan ahayn maxaa yeeley ninkan ay arkayaan inuu sagaashan iyo sagaal qof dilay isaga afka uga sheegay weliba inuu ka warwareegtay ahayd xataa ama si dadban iyo siyaabo kale wax ugu sheegay naftiisa ka badbaadsado xataa ninkan safaaggaa naftiisa waa ka ninkan safaaga naftiisa waa ka badbaadsan waaye xitaa intaasuu sameyn waaye ayb intaasoo marka uu sameyn waayey nacam markaasaa sidaa darteed baa marka waxa uu yidhi waxay caddaynaysaa in xoogaa caqligooda wax ka uunsi ka yihiin nacam ayb waayahay marka huma sa'ala can aclam waxaa kaloo laga qaadanaya da qofku haddii uunan cilmi ku iftoonaynin kitaab iyo sunno iyo haddaanu aqoonin ninka caalimkaa jawaanib badan badanba wax ka fiiriyaayo wax ka eegaa jawaanibtaas markuu isu geeyo iyo adiladii iyo markaa kadib baa fadwadiis ay soo baxaysaa laakiin shaksigu haddii uu yahay shaksi uun iskaga iftoodo qaab yacni iska wixii isaga u muuqdo ama xamaaso oo kale ama jaanib keliya un inuu eego mar walbo waxaa weeyaan xaqa dhinacyo badan buu ka ilooba waana ag maraya nacam uma sa'ala marka dadkan raahibkan caalim maba ahaynba marka waxaad garanaya dadka dadka un mar walba nufuustooda waxay aad iyo aad u iilanaysaa ay jeceshahay dadka yacni qofka caabidka wax unbaa laga fishaa khayr marka maadaama khayr ou ku dhex jiro ayaa dadku waa ku sirmaayaan marka isaga unbaa marka loo tilmaama hadda caalim raahibku caalim ma aha laakiin dadkaan garanaynin caalimka aqoon badan dadkii uma laha markaasaa qof aan caalim ahayn bay marka caalim ka dhigayaan hadhowna khilaafkiisa khilaaf baa laga dhigayaa qofkaas walidaalika rabiicata bn abi cabdiraxmaan rabiicata ra'yi ayaa maalin isagoo ooynayaa la arkay markaasaa la yidhi maxaad ooynaysaa istuftiya alyawma man laa cilma cindahu buu yidhi nacam waxaan la ooynayaa maanta ninaan qofaan cilmi lahayn baa wax la weydiiyey yidhi nacam ayb soo ma marka eh, imaam eh, shaatibi abu isxaaq shaatibi waxa uu yidhi wuxuu yidhi maa khaana amiinun qof amiina oo aamina waxma khiyaano yiri nacam walaakin u'tumina khaa'inun fakhaana walaakin u'tumina hayru amiinin fakhaana waxaa wax lagu ammaanaystay qofaan aamin ahayn markaasu wax khiyaanay wa ilaa qof amiina waxma khiyaanay nacam marka dadka dhinaca culummada saxda ah ee yacnii diintiina taqaano xalaal miradna lagu yaqaan xaggooda loogama imaanayo nacam waxaa looga imaanayaa qofaan cilmi lahayn wax la su-aalo un oo hadhowna marka khilaafkiisana asbaabta bidacda iyo furqada asbaabta furqada keentayna ka mid tahay imaamu shaatibi saasuu leeyahy ictisaamka asbaabaha dadku ummaddu ay ku kala tagaan furqada keena waxaa ka mid a tanaa ka mid a qof aan cilmi lahayn in loo maleeyo inuu cilmi leeyahay hadhow marka waxaa ka dhalanayo isagiibaa hadlaayo culumaa hadlayso waxaa laleeyahy marka culummada waa iskhilaafsantaha la dhahay waxa iskhilaafsanna bilxaqiiqa culumo ma aha nacam waa nin culumo u eg iyo ninaan iyo culummo weyan waxa iskhilaafsan marka qofku in taa marka la ogaado huma sa'ala wuxuu su-aalay can aclami ahli lardi dhulka dadka ugu cilmigdadka dhulka jooga ka ugu cilmiga badan fadulla calaa rajulin nin baa la tusay caalimin caalim ah faqaala markaasu wuxuu yidhi inahu ninkani qatala mi'ata nafsin buu dila boqol naf fahal lahu min towbatin towba ma leeyahay faqaala nacam buu yidhi haah waa leeyahay waman yaxuulu oo yaa kala teeday oo kala dhexgalaya baynahu isaga iyo wa beyna towbati iyo towbada marka xadiidka nebiga wuxuu u keenay fii siyaaqi siyaaqa wuxuu ku keenay madxi iyo ammaan iyo ayuu ku keenay ayaa lagu keenay marka waxaa laga qaadanayaa yacni in qaatilku uu tawbo leeyahay ninka qof muslima dilo tawba ma leeyahy masama laha cabdullahi bin cabaas waxaa laga hayaa inuusa tawba lahayn oo wax ah, tawbaa malaha buu yiri leysa liqaatilin tawba nin muslim dilay tawba malaha buu dhihi jiray waxaa kaloo iyadana laga wariyaa qowl ah in cabdullaahi bn cabaas qowl kalena uu leeyahay inuu toobo leeyahay oo markaas yacnii iftihiisa nin baa u yimid markaasu wuxuu yidhi qaatil tooba ma leeyahay malahan buu ku yidhi ku kalaa u yimid ma leeyahay qaatil tooba haa waa leeyahay markii la su-aala waxaa layidhi maxaa dhacay markaasu wuxuu yidhi midkan dambe waa dembigii waa ku dhacay nadam iyo shallaay iyo iiga muuqatay inuu ka shallaaynayo ka toobadkeena inuu ka toobad keeno uu rabo waa leeyahay marka tooba saasaan eri buu yidhi kii hore laakiin weli wax ma dilin Eh, qaatil tooba male ha haddaan dha waxbau soo dilaa markaas tooba keenan saasuu isleeyahy marka waxaa qofka caalimka inuu indhadheer yahaa la rabaa nacam eh, m dadkii qaraa-in iyo wax badan inuu wax ku muujin karaa la rabaa nacam qaadiga iyo yani caalimkaba marka isagoo eh, aayaddan waxau dhihi jira suuratu nisaa lama nasakhin aayadda kale ee suuratu lfurqaan mansuuqa waayu dhihi jir nacam waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun wman yfcal dalika ylqa athama yudaacaf lahu lcadaabu ywma alqiyaamati waykhlud fiihi muhana ila man taaba wuxuu dhihi jiray yani waa mansuuha meeshaas tanaa lagu nasakhay nasakhatha aayat nisa wman yaqtul mumina mutacamida fajazahu jahanamu khaalida fiiha xagey tooba u taallaa buu yiri marka calaa kulli xaal wax sahlan ma aha qaatil sida toobadiisa yani tooba waa leeyahay laakiin toobadiis wax badan bay u baahan tahay fusxo badan ma haysto sidau nebigu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam saddex qolaa marka ah, xaq kule isaga nacam ninkii uu dilay dadkii uu wax ka dilay iyo xaqi alla subxaana wa tacaala <coughs> alla xaqiisa hadduu cafiyo dadka uu wax ka dilayna ay cafiyaan ama diyo ka qaataan ama ay qisaastaanba kii isagu marka la dilay aawe xaqiisi lama yaqaano marka laakiin haddii la qisaaso oo qisaasta oo isaga iskeeno oo ogolaado sidaa lagu dilo insha allahu tacaala kaasna in ilaahay oo raaligelin qalbigiisa u geliyaa laga yaabaa <coughs> faqaala nacam waman yaxuulu baynahu bayna towbati buu yidhi inaliq ilaa ardi kadaa tag wakadaa <coughs> indaliq tag ilaa ardi kadaa wakadaa dhulka heblaaye heblaaye dhulkaa tag buu yidhi fa ina bihaa unaasan dad baa jooga dhulkaas yacbuduuna allaha alla caabudaya tacaala sareeyey facbud illaaha alla la caabud macahum dadka dadka alla la caabud orod tag buu yiri halkaa <clears throat> waxaa laga qaadanaya qofka meesha uu dembiga intaa la eg ku galay ee asxaabta xunxun uu ku yeeshay marka uu toobad keenayo min towbatihi waxyaabaha saacidaya towbadiisa waxaa ka mid a ah inuu iskaga tago meeshii uu macaasida ku sameeyey si uu dad kale ummad kale oo saalixiina uu u barto u dhexgalo laakiin hadda haddii uu toobad keeno dadkiina uu dhex joogo dadkii dunuubtan yani ku dhiiri gelinaya ama uu la sameynayo haddii uu ku dhex jiro waxaa laga yaabaa dembigi inuu mar labaad u laabto <clears throat> marka saaxiibada in la bedasho muhiim waay qofku markuu alla usoo laa macaasi oo alla uga toobad keenaya waa inuu saaxiibadii bedelaa <clears throat> <coughs> dayib marka wuxuu yidhi walaa tarjic hana usoo laabanin ilaa ardika dhulkaaga dhulkaagan walaa tarjic ha usoo laabanin ilaa ardika dhulkaaga ha usoo laabanin fa inahaa iyadu ardu suu-in dhul xun wa dhulku marka macaasida waa saamaynayna dhulku macaasida waa dhulka isagu macsi ma sameeyo laakiin macsidaa saameyn ku yeelanaysa <clears throat> walidaalika ayaa beledulkufri dadku waxaa loo muslimiinta loo amray inay ka hijroodaan isaga tagaan sababtoo acwaan ma leh dad ugu kaalmaynayo diin iyo daaco ma laha beled lmacsiya kadalika takhiiru sawaadi yani sawaadi ahli lmacaasi dadka ahlu macaasida sawaadkooda oo la badiyaa qofka dhiba u keenaa keenaan diintiisa iyo iyo yani oo diintiisa dhib bay u keenaysaa fandalaqa wuu tegey xataa idaa intii nasafad dariiqa jidkii oo kala baro ataahu lmowtu mowtkii baa u yimid markuu jidkii kala baray fakhtasamat fiihi waxaa ku dooday malaa'ikatu raxmati naxariista malaa'igteeda wa malaa'ikatu lcadaabi iyo cadaabka malaa'igtiisa kuwa alla cadaabka shaqadaa u dhiibay iyo kuwa uu alla raxmadda oo usoo dhiibay ayaa ku doodeen faqaalat malaa'ikatu raxma waxay tidhi jaa'a waa yimid taa'iban isaga oo marka malaa'igtu inay doodaan dhexdooda mararka qaarkood allana uu kala bixinayo subxana wa tacaala xadiidka u daliil waxaa kaloo xadiidku daliil u yahay malaaigtu inay leeyihiin qaar raxmadda loo wakiishay kuwana waxaa loo wakiishay eh, cadaabka <clears throat> dhammaantoodna amar allay fulinayaan jaa'a waa yimid bay dhaheen malaa'ikatu raxma ninkaani taa'iban isagoo alla usoo laabtay xaal mid alla usoo laabtay xaal uu yahay muqbilan soo jeediyey eh, eh, muqbilan yacni soo qaabilay biqalbihi kusoo qaabilay qalbigiisa ilallaahi tacaala alla xaggiisa uu soo jeestay qalbigiisu alla kula soo jeestay ninkan wa qaalat malaa'ikatu alcadaabi malaa'ikatu alcadaabna waxay dhaheen inahu ninkaani lam yacmal maba samaynin khayran qatu weligiis khayr ma samaynin inahu isagu lam yacmal ma samaynin khayran qatu weligiis khayr khayr ninkaan ma samaynin weligiis dabcan muslim buu ahaa horta ninka kow ilaa hadduuna muslim ahayn towxiidka uunan qirnayn maxaa tooba maa ka ansaxayso waa inuu horta gaalnimada ka toobad keena uma haddana oo dembigan dembigaan marka hadduu gaal ahaa ee uu gaalnimada ka toobad keeno waaba dhacaa dembigii alislaamu yajubu maa qablahu marka nin muslima buu ahaa dabcan caqdigii islaamka aaminsan marka dadka ahlu kabaairta inaanaysan gaalo ahayn xadiidka laftirkiisa waa mafhuum waa laga garanaya waa laga fahmaya iyo dadka muslimiinta inaysan ka go-aynin yani qofka inaan laga quusanin kown ahlu macaasi da dunuubtan oo kale da dilka dembi aad iyo aad u weyn waay dunuubta waa weyn oo kamid yahay haddana maca daalika quus inaan laga quusta ma aha nacam inuu alla usoo laabtaa dhici karta ayb marka wuxuu yidhi fa ataahum waxaa u yimid malakun malag fii suurati aadamiyin aadami suuradiis leh muuqaalkiis leh ayaa u yimid marka malaa'igtu tashakul inay yani aadami iska soo dhigi karaan xadiidku daliil u yahay laga qaadana sidoo kale nebiga caleyhi isalaatu wasalaam waxaa u imaan jiray jibriil nebiga u imaan jiray calaa suurati dixya ayuu ugu imaan jiray calaa suurati rajul qof oo kale fa jacaluuhu waxay ka dhigteen baynahum iyaga dhexdooda xakaman bay ka yeeleen xakam garsooray ka dhigteen ayb garsooray ka dhigteen marka garsooro in bani aada <clears throat> marka garsooro in eh, laga dhigan karo qof aan alla ahayn laakiin garsoorahaas hadee alla qof aan ahayn marka laga dhiganayo tii alla unbau dadka kukala hadduu ku kala saarayo waa in la samaystaa sharcigaa faraayo in qaadi iyo xaakim iyo la samayso xaakimku marka sharcigu marka mas-uul ka yahay nacam wax kale ma aha khawaarijtu laakiin dhinac kale ayay u fakeraano in ilxukmu ilaa lilahi ay kuleeyihiin xugun ilaahay baa iskale marka see qof garsoore looga dhiganayo kuleeyahy caliha marka wuxuu yidhi wain khiftum shiqaaqa beynihimaa fabcathuu xakaman min ahlihi waxakama min ahliha ilahay wuxuu yii naag hadday iskhilaafaan isqabo xakam ka e, e, xaggeeda iyo ninka xaggiisa laba xakam wax lasoo saaru yidhi marka hawaan iyo nin isqabo iyo yaa daran buu yidhi dimaa lmuslimiin xakam in loo sameeyo aayaddaas oo ku dareeriyey marka korkooda kitaabkiiba intuu soo qaado wuxuu yidhi haye dadka kala saaro yidhi kitaabkii dadkii isagii ma kala saari karo waa in qof oo waxa meesha ku qoran dabaqaa moogtayayb fa qaala waxa uu yidhi qiisuu qiyaasa maa beyna alardayni labada dhul dhexdooda qiyaasa <clears throat> fa ilaa ayatihimaa labada middood kaana uu ahaaday isagu adnaa midkii u dhowaansho badan fa huwa isagu lahu kaasoo u sugnaaday <clears throat> faqaasuu way qiyaaseen fa wajaduuhu way heleen way arkeen adnaa inuu u dhow yahay ilal ardi alatii dhulkii araada uu rabay dhulkii uu u socday inuu u dhow yahay bay arkeen <coughs> ayagaa marka lagu tiriyey dhulkaasaa lagu tiriyey faqabadathu waxaa qibdootay oo qaaday malaa'ikatu raxmati naxariista malaa'igteeda mutafaqun calayhi bukhaariy muslim baa xadiidka wariyeen wafii riwaayatin fi saxiixi riwaayo saxeixa <coughs> ku sugnaatay labadan riwaayo bukhaari muslim ee bukhaari unbaa ay ku sugan tahay fa kaana ninku wuxuu ahaa ila alqaryati asaalixati qaryadii wanaagsanayd aqraba mid u dhowaansho badan bishibrin taako tan kale ay min alukhraa midda kaleo taako uga dhowaayo tan oo eh, yacni qaryada wanaagsan buu taako usoo dhowaaday midda kaleo taako uga dhowaa fa jucila waxaa laga yeelay huwa isagu min ahlihaa baa laga dhigay qaryada dadkeeda wa fii riwaayatin fi saxiixi bukhaari ku sugan fa awxa allaahu alla wuxuu u waxyooday tacaala sarrey ilaa haadihi dhulkaani an tabaacadii ay tabaacadii anta tafsiiriya ay tabaacadii fogow wa ilaa haadihi middaan oo qaryada wanaagsanna an taqarabii ay taqarabii soo dhowaaw ayuu yidhi wa qaala markaasu wuxuu yidhi qiisuu maa beynahumaa marka qiyaasa inta udhexaysa malagi uu yidhi fawajaduuhu waxay arkeen ilaa haadihi tani aqraba inuu u dhowaansho badan yahay bishibrin taako fakufira lahu markaasaa loo dhaafay naxariista alla balfeeri subxaana wa tacaala maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum haddaa alla rumaysaan oo alla u shukrisaan ilaahay cadaabkiina waxba kuma falaaya waxba meel ilaahay uu naaqis ka yaha ma jirto cadaabkiina uu daboolaya <clears throat> wa fii riwaayatin riwaayo kalena fana'aa bisadrihi fana'aa yacnii wuu soo eh, fana'aa bisadrihi xabadkiisa ayuu la soo galay manaa qaryadan kale naxwahaa taasoo kale naxwaha ay naxwa alqaryati alukhraa qaryadii yacni saalixada ahayd ayaa yacni wuxuu la soo xabadkiisii ayaa markaa usoo jalleecay oo xaggaa soo jiray oo qaryadan saalixada xabadka xabadkiisa qaryada saalixada oo soo jiray nacam fanaa wuxuu lasoo usoo fogeeyey bisadrihi xabadkiisa naxwaha iyada xaggeeda yani xaggeeda ayuu usoo jalleeciyey markaasaa iyada lagu daray marka wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wsaxbihi wasalam